maanta sida waxu dhaceen arrin doolxumaa ayaa maanta waxay ka dhacday meel u dhexayso deegaanka wulxa iyo tuula la yidhaahdo dabqurun duqa adeerkay oon qaraaba nahay oo beer iska joogo ayaa maantay ciidamada gaalada waxay ku dileen gurgiisa ugu imaadeen marka adagiiniho si xun ay u galeen shan xabadood adiga ilaa toban ay ku dhufteen kadibna aqalkiisii iyo beertii wixii dhan lagu gubay meesha ayada marka markii lagu soo baxay oo la yimidayna duqayoo gubtay oo hilibkiisii lasii isdaayeen ayaa loo yimiday marka arrintaas arrin foolxumo ayay helni oo murugo leh sidaas ayay waxu dhaceen marka goobta rasmiga ee dhacdadani maanta ay ka dhacday ee adeerkaaga ciidamada etoobiyaanku ay ku dileen waa halkee wax ka dhaceen waa meel adiga xoogaay miyi ah tuulada tuulo yar oo dulqura la yidhaahdo meel u dhow ayay ahayd meesha ay wax ka dhaceen ee musiibadaas maanta ka dhacday marka adeerkaaga ciidamada etoobiyaanka maanta galguduud ay ku dileen eh, magaciisa muxuu ahaa magaca adeerkeyga waxaa lihi eh, jiray mawr xeele dhinacsu ayaa lihi jiray adag waa yeelo mawr xeele dhinacsoo la yidhaahda ayuu ahaa markii ciidamada etoobiya adeer ay dileen kadib ma idin suuro gashay in meedkiisa aad eh, soo heshaan oo aad aastaan mise ciidamada etoobiya meedka xitaa wa ay qaateen wallahi walaal muddo kabacdi adiga muddo kabacdi mar ou asiga gubtay gurubkii aqalkii meesha ugu yiila wixii dhan hantidii meesha tiil ay gubatay kadib ayay markii ay ciidamada etoobiya intaa ay ku xaandaamnaayeen ilaa uu ka baabao kadib ayay noo suurta gashay inaan arrintaa iyada ahi dadka qaraabada meeshii kusoo baxno sidaana lagu aasay asigoo waxba hadda jirkiisa laf laf ku taraysa jirin laisku soo aruuriyey sidaas ayaa walaal ayaa loo duugay mar galabta ah markii arrintan laydinku soo wargeliyey in adeer ciidamada etoobiyaanku ay dileen ka ehel ahaan waxyaabaha ugu horeeya oo aad ku dhaqaaqdeen waa maxay horta waxyaabaha ugu horreeya ku dhaqaaqna waxay ahayd meesha kolley eh, gaalada cadowga ilaahi subxaana watacaala meesha ayuu haystay eh, marka lagu soo wargeliyo naloo sheegayna in arrintaas ay jirto adeerkii meesha oo ku gubtay oo ku baaba'ay aniga hadday bara xeer ayaa yidhaahdaa duqan noo xeeliije marka adeerkay laxmay ayuu ahaa sidaas awgeed marka marka lagu soo wargeliyo meesha aan imaaday eh, waxaa noo suurto gashay in aan arrinta ayadahay soo gaarhno muddo kabacdi ay eh, cadowga haysteen marka wallahi nigo waa dhib meesha daran ayaa ka jiray dadkiina usoo dhawaan waayeen maxaa yeelay cadowga waxa waay cid uu diinaya malaha buqsiga ka jira haddii uu dilayba qof kasta waxaad dareemaysaa inuusan maanta wax awdiya aysan jirin hadafka uu leeyahana ay tahay cadowga ummadda soomaaliyeed inay yihiin yani dadka soomaalida inay baadiyaan ay doonayaan yani sidaa waayo